bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wصaxbih wslm qaala اlmualif fucal waxaan kusoo dhex jirnay owsaantii jumuucu taksiir gaar ahaan jumuucu اlkahra lix ka mid aan soo qaadanay midka toddobaad waa fucal bitadciif اlcayn yuu jamcu yahay wayadaridu hada alwasnu wasankan oo fucal ah wuxuu jamc qiyaasa u noqdaa fi lwasfi wasfiga faacil iyo faacila wasfiga calaa wasni faacil ama calaa wasni faacila ayaa fucal lagu jamciyaa oo qiyaas uu yahay saxiixay laam waa in faacil iyo faacilana saxiixu laam yihiin oo muctallaamaysan ahayn waljwafu wanaaqis ajwafka iyo naaqiska intaba muxuu la jeedaa marka fucal wuxuu qiyaas u yahay maa kaana calaa wasni faacil wamaa kaana calaa wasni faacila sawaaءun kaana ajwafa aw kaana saxiixa laam aw kaana muctala laam intaba naaqiska iyo saxiixulaamka iyo ajwafka saddexdaba صaxiixa ilaam labadooda waa saxiixa waa lagu jamciyaa wlajwaf waa lagu jamciyaa wanaaqisna waa lagu jamciyaa intaba marka waxaa isku mid ah inuu saxiixulaam yahay iyo inuu naaqis yahay iyo inuu ajwaf yahay daarib waa isagoo saxiix ah durab waa lagu jamciyaa saa'im waa isagoo ajwaf ah suwam waa lagu jamciyaa kaas faacilu ahaa soo ma aha daariba waa isagoo faacilo ah durab waa lagu jamciyaa wa fi lmuctal isagoo muctal ah muctalka muxuu la jeedaa naaqiskii gaazin guzan jaanin junnan aljaani waa qofka dhibka geysta junnan aa lagu jamciyey fucaal ayadoo alif lagu daray wayadaridu hada aljamcu fi wasfin calaa wasni faacil saxiixi lam fucaal wuxuu qiyaas u yahay wasfi calaa wasni faacil ku socod saxiixi laam ah maxaa ka mid ah qaari oo lagu jamciyey quraa faacil oo fucaal lagu jamciyey zaa'ir oo zuwaar lagu jamciyey oo waawdaas xagee ka timid ilaan zaa'ir waa kuma jirine hamsada zaa'ira waaw markeedii hore kasoo gadoontay ilaan wuxuu ku yimid zaara yazuuru zaa'ir zuwaar wa min ashaadi qowluhum shaadka waxaa ka mid a inay yidhaahdeen carabtii xakiim xukaam oo faciil ay fucaal ku jamciyeen xafiid xufaad ay ku jamciyeen waa shaaduu leeyahay laakiin miyaysan suuragal ahayn xukaam inaysan xakiim jamac u ahayn oo xaakim ay jamac u tahay xufaadna inaysan xafiid jamac u ahayn xaafid ay jamac u tahay waana sida saxda ah marka shaad maaha ilaan fucaal waxay jamc u noqotaa faacil soo ma ahayn xukaam waa jamcu xaakim xufaadna waa jamcu xaafid qiyaaskiiu marka ku socdaa shaad maaha facala jamcan limudakarin saxiixi laam midka sagaalaad waa facala xaaluu jamac u yahay mudakar ism mudakara oo saxiixlaam calaa wasni faacil ku socda wasfan xaaluu yahay facala marka wuxuu jamcu noqdaa faacil oo mudakar ah saxiixulaam ah maxaa ka mid ah kaafir kafara faacil facala jaahil jahala baarun barara markii facala laga dhigaa de labada raac waa la kala furfuraa ilan sabab la isugu idqaamo meesha ma taalle baarun barara khaa khawana faasiq fasaqa faajir fajara isla mid wa nadara fii sayidin saada waxaa naadir ku noqday sayid saada waa shaad oo muxuu shaad u yahay hadde facala waxay jamc u ahayd faacil haddana iyo jamc u noqotay faciil ilan sayid markeedii hore sayidun bay ahayd kadibna sayidun baa laga dhigay faciil baa marka waxaa lagu jamciyey facala ogowna saadatun markeedii hore sawada ay ahayd facala taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faquliba alifan markaasuu wuxuu noqday saada sayid saada khayir oo asna faciil ah ama faycil ah baa waxaa lagu jamciyaa khaaratun oo markeedii hore khayaratun ahayd facala carfu cilli baa mutaxarig noqday oo fataxa maqalow faquliba lifan midka tobnaad fucala wahuwa jamcun mudaridun waa jamca qiyaasu noqda fii wasfin wasfigaasoo limudakarin u ahaaday caaqilin muctalin laami calaa wasni faacil awal wuxuu kasoo ixtiraazay muctalulaamka le wuxuu yihi saxiixi laam soo maaha isagoo muctalaamahna waa kana wasfi mudakara oo caaqila oo muctalaam ah kaazin soo muctalaam ma aha guzaatun oo markeedii hore ahayd guzayatun kaazin guzaatun fucalatun see marka guzaatun ku noqotay carfu cilihii baa mutaxarik noqday wanfataxa maa qablahu faquliba alifan guzaatun alguzaa waa jamcu ghaazin waxaa la mida adducaa oo ah jamcu daacin qaadin qudaatun oo markeedii hore qudayatun ahayd tacaraka xarfu lcila wamataxa maa qablahu faquliba alifan laakiin qusayatun ya-deedu asal maaha la socda laamulkelimaha gaazin ya-m waa waaw idin gazaa yagzuu laamulkelimaha waa waawe uzawatun waa inu saas aado marka labadooda marka wuxuu mihaal uga kala dhigay hadduu muctal laambilwaaw yahay sida quzaatun iyo muctal laambilya haddii uu yahay sida qudaatun wanadara waxaa naadi noqday fii kamiyin ninka geesiga ah kumatun in lagu jamciyo alkumaa waa jamcu kamiyin ilan waa faciileh rawiyin ninka lunsan wahuwa daalu oo lagu jamciyo quwaatun midka koob iyo tobnaad ficala wayataridu jamcan wuxuu qiyaas u yahay isagoo jamca lismin saxiixi laam ism waa saxiixulaam calaa wasni fuclin sida kuuzun kiwaza waa shuunka biyaha lagu shubto fuclin soo maaha waxaa lagu jamciyey ficala jiwaja urdun oo ah dhigaha dumarku ay gashadaan qinata ayaa lagu jamciyey sidoo kale wayataridu jamca limaa kaana calaa faclin sidoo kale wuxuu jamc u noqdaa ficala wixii faclun ku socda isimkii faclun ku yimaada sida qacbun qicaba alqacbu alqadaxu aلdakmu waa toobtaha weyn oo biyaha lagu cabo ama caanaha lagu shubto weelka biyaha lagu cabo alqadax aلdakm waa faclun ficala waxaa kaloo ka mida ah faqcun fiqaca alfaqcu waa darbun min alkam'ati waa nooc ka mida ah likaha geedka likaha la yidhaahdo nooc ka mid ah darb min alkamati washada fiihi ficla waxaa shaad ku noqday ciljun cilaja yani ficlun in ficla lagu jamciyo waa shaad ciljun cilaja alcilju alkaafir qofka gaalka ah cilaja katifun kitafa culuujna waa lagu jamciyaa katifun garabkii kitafa lagu jamciyo waa naadir aydan faclaa wayataradu jamcan wuxuu qiyaas u heli maa yali liwasfin calaa wasni faciilin bimacnaa mumaatin oo muujacin faclaa wuxuu qiyaas us u noqdaa oo uu jamcu yahay ku yimaada faciilkaas oo ah bimacnaa mumaatin oo muujacin mid la dilay ama mid dhibaato ay gaartay mumaat waa mid la dilay oo muujacin ama dhibaato la gaarsiiyey faciilka macnahaas wata ayaa jamciisa qiyaaska wuxuu ku yimaadaa facla qatiil mid la dilay soo ma aha waa faciil bimacnaa mafcuul qatiil qatlaa sariic waa mid la legday mid la dilay sarcaa kuwa dhintay asagoo muujcaana jariix mid la dhaawacay jarxaa asiir mid la qafaashay asraa wa yuxmalu cala almuujaci midka la xanuujiyey waxaa lagu xambaaraa maa dalla calaa dalika wixii tusiyaa wajac maa dalla calaa dalika iyo cala alwajaci wixii wajaca tusiyaa hadduu doono yuusan ahaanin faciil ayb mariid mardaa faciil facla kaas laakiin qaybtoodu ku jiraa midkaan dambu rabaa marka harim harma rajulun harim nin duqoobay waay gaboobay harma harim hadda faciil maaha soomaa waa facil waxaana lagu damciyey facla sakraan oo qofka sakraansan faclaan sakraa mayit mid dhintay oo asalkiisa mayitun ahaa kadibna laga dhigay meyituna faycil idan hadda waxaan haynaa saddex lagu xambaaray oo ah facil iyo faclaan iyo faycil oo laga dhigay mawta iyo axmaq oo ah afcal xamqa haalik oo ah faacil oo halkaa lagu jamciyey midka saddex iyo tobnaad ficla wa sumica hada aljamcu jamca fi ismayni laba ismaa lagu maqlay ficla waxay jamcu tahay laba xaba keliya luqada carabiga oo dhan xajal oo ah shimbir ka mid a ah shimbiraha xijla lagu jamciyo iyo dhirbaan oo ah daabat min adawaab mumtinat riix oo lagu jamciyey dhirba labadaas xabayba jamcu noqotaa ficla fucalaa yataridu hada aljamcu fi ma kana wasfan limudakarin caaqilin calaa wasni faciil fucalaa waxay jamcu noqotaa wasfi oo mudakar oo caaqil oo faciil ku socda bimacnaa faacil faciilkiis bimacnaa faacil waa inuu maxaa ku baxay faciil bimacnaa mafcuul waa kii haddaan soo marnay qatiil iyo jariix iyo ayra mudaafin walaa muctallaad laakiin waa inuusan mudaaf ahayn muctallaadna waa inuusan ahayn hadduu mudaaf noqdaa muctallaad muu noqdo fucalaa uu ku imaan doonaa kariimin kuramaa faciil bimacnaa mufcil samiic sumacaa mid wax maqashiiya samiican waa mid wax maqashiiya laga wada hadda sumacaa faciil bimacnaa mufaacil xaliif oo loola jeedo nin isbahaysi qof kale la galay ama reer kale isbahaysi la galay waa meesha uu leeyahay faciil bimacnaa mufaacil xaliif xulafaa isbahaysi uu reer kale la galay ila mufaacil waxay ka timid faacala faacalana maxay tusin jirtay mushaaraka sooma tusin jirin tii uu la jeedaa marka yani waa sbays labada dhinac marka ka dhacay wa xumila caleyh waxaa lagu xambaaray khaliifatun khulafaa alkhaliifa waa qofka madaxda ah khulafaa qiyaas ma aha kaas wayuxmalu calaa faciilin waxaa lagu xambaara maa dalla calaa sajiyatin xamdin ow damin wuxuu tusiya dabeecad ama fiicnaan ama xumaan oo min fucaalin oo faacilin ama fucaal ama faacil ah sida shujaac shujacaa laakiin qiyaas ma aha saalix sulaxaa wa mima yuxmalu calaa hada lwasni waxaa ka mid ah asiir usaraa mana aha faacil mid la qafaashay usraa kuwa la qafaashay safiih sufahaa jabaan jumanaa sajiin ninka xabsiga ku jira sujanaa midka شhan iyo tobnaad afcilaa ydaridu fi ma kana waصفan calىa wajni faciil wuxuu qiyaas u yahay wixii waصfi ah oo calىa wajni faciil ku socda limudakarin مضاعف ow manquus faciilkaas oo uu iska leeyahay mudakar la tadciifiyey ama manquus ah waa labadii hadday uu ka soo ixtiraasaye wuxuuna soo yihi kayra mudaacafin walaa muctalaam soo maahayn waa kaasi waa mudaacafkii la soco shadiida shida saxiix asixa waa mudaacafkii asagoo manquus ahna taqiyun atqiyaa nabiyun ambiyaa nabiyun inkastoo hadda laamteedu eeya ay tahay laakiin yaadaasi asal maaha liannahu min annaba aa laga keena wahuwa alkhabar laamtiisu marka waa hamzo laakiin hamzadaasi ayaa loo rogay markuu nabiun uu noqday kabacdi faqulibat ilhamzatu yaaan hamzadiiba ayaa loo rogay labadii yaaoodna kadib waa la isku idqaam markaasu wuxuu noqday nabiyun wailaa asluhu nabiyun asalkiisaas ah liannahu min annaba wahuwa alkhabar walimaada sumiya الnabiyu nabiya liannahu yukhbiru can illaah ilahay ka waramaa wayuxfadu fi hada lbaab waxaa lagu xifdinaa nasiibun ansibaa qayb oo ansibaa lagu jamciya khamiisun akhmisaa sadiiqun asdiqaa waa shaadu leeyahay midka lixi tobnaad ficlaan yataridu hada ljamcu jamca wuxuu qiyaasu yahay fi ma yaati fucal surad sirdaan jucal jiclaan surad waa shimbir ka mida shimbiraha jucal jiclaan jucalna waa doorshaanka ficlun waa wiil cayn ficlun oo muctalul cayn bilwaaw ah xuutun xiitaan alxuut waa nibiriga xiitaan cuudun oo ah qarayga geedka laga soo gooyo ciidaan calaa wasni facal wuxuu ku socda taaj oo markeedii hore tawaj ahayd tawaj taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablah faqulib alifantaaj kadibna waxaa lagu jamciyey tiujaan markiisii horena muxuu ahaa tiwjaan tiwjaan ilan cayntiisi waa waawe waa meeshuu ku leeyahay waa wiila cayn maya waa qeybta dambe taajun markeedii hore waxay ahayd tawaj taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablah faqulib alifantaaj kadibna waxaa lagu jamciyey tiijaan markiisi horena wuxuu ahaa tiwjaan owda ayadoo saakina ah ay waxay dhacday bacda kasrati faqulibat yaaan tiijaan jaarun jiiraan calaa wasni fucaal wuxuu ku socdaa gulaamun khilmaan cuqaabun ciqbaan cuqaab haddee waa shimbir ka mid a ah shimbiraha ugaarsada wayuxfadu fi ma yaati kuwa soo socdana waa shaad ficlun qinwun qinwaan alqinwu alcidqu almucallaq laanta miruhu ka laalaadaan waxaa la yihahdaa alqinwu qinwaana lagu jamciye faacil xaayid xiiaan faacilna waa shaadu ku yahay xiiaan ficlat niswat niswaan ficlatun oo ficlaan lagu jamciye laakiin niswatun laftigeedu mufrad ma aha lama socdo mufradku waa ah facaalun hazaalun khizlaan cawlada faclun cabdun cibdaan waa naadir cabdi in cibdaan lagu jamciyo facuul kharuuf waa wanka khirfaan faclun wasfan dayfun diifaan ninka martida ah oo kadibna lagu jamciyo diifaan wallah aclam halkaas ka joogo